alxamdu lilaahi rab lcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin alidiqaam awala milayni muxadakayni fii kelimatin idimlaaka mili sufafin waduuluulin wakiilalin walaababin walaa ka jusasin walaa ka susaabi walaa ka haylalin washada fi alin wanaxwihi fakun binaqlin faqubil يفك والدغم دون حذر كذاك النحو تتجلى واستتر وما بطاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر رفيق ترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظم على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير النبي أرسل alidqaamu hada maxaluh wala milayni adqim idqim idqaam awala milayni laba isku mida kooda hore idqaam geli muxarakayni ee la xarakeeyey fii kilmatin hal kelima dhexdeeda xal ay ku sugan yihiin laa ka mili sufafin fii kulli mawdicin meel kasta ku idqaam laa ka mili sufafoo kale ku idqaamin iyo wadululin iyo wakilalin iyo walababin iyo walaaka jusasin iyo walaaka khsusabi lafdigaa iyo wixii lamida iyo walaaka ile washadda waxaa shaada fii alil iyo wanaxwihi alil iyo waxa la midka ee waxaa shaad ku ah fakun in la kala fakiyo binaqlin bisababi naqlin ayuu shaad u noqday oo faqubila waa la aqbalay halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi baabu tasriif baabkii ugu dambeeye idqaam weeye idqaamna xuruufta oo dhan marka la isku daro waa baabka ugu waasacsan wuxuuna galaa hamse alifta layinada a ah xuruufta kaloo dhan ayaa ka suurowda labada xarafee laisku idqaamayaa mileen way noqdaan mutaqaaribeenna way noqdaan fii kelimatin bay noqdaan fii kelimatayni bay noqon karayaan waa baab waasica laakiin musanifka wuxuu ka hadlaya raxmatullaahi calayhi idqaamka tasriifka khaaska ku ah eh, idqaamka tasriif khaas ku ah waa idqaamka laba xaraf oo milaynee la isku idqaamayo hal kelimana ay ku wada jiraan bishuruudin ixdaa cashara kow iyo toban shardi uu matniga tirin doono hal shardi buu ka tegayaa toban shardi buu tirinaya tobankaa shardi iyo hal shardi uu ka daray ee ka tegay kow iyo shardi marka la helo laba milaan in isku idqaamaa waajib ah kow iyo shardi halkani wuxuu ku sheegay musanifka lix shardi hal shardina wuu ka tegay shardiguu ka tegay waxa weeyaan labada milayn awalulkelima waa inayan oolin kelima waa inaan lagu bilaabin oo dadan oo kale waa inayan ahayn halkaa shardi buu ka tegay lix shardina abyaadan ayuu ku tiriyey shan shardi oo kalena wuu sooya waxaan wadaa afar shardi oo kalena soo wadaa waxay isla noqonayaan kow iyo waayahay shuruuda wuu tiriya waxaa u horeeya labada xarafee laisku idqaamayaa hal kelimo waa inay ku wada sugan yihiin waa shardi shardiga labaad labada xaraf labadaba muxarakeen waa inay yihiin yacnii mid waa inuusan reebanayn labada xaraf midka dambe haddii uu reeban yahay idqaam ma banaan kan hore hadduu reeban yahayna idqaamka waajib weeye laakiin saddex shardi kale ayaa loo shardigi waa yahay waa laba shardi shardiga saddexaad waa inuusan ku imaanin ee labada xarafee la idqaamaya waa inayan ku jirin ismi calaa wasni fucal ku yimid fucal sida sufaf oo kale ku yimid waa inuusan ahayn shardiga afraad ismi calaa wasan fucul ku yimid waa inuusan ku imaanin shardiga shanaad ismi ala wasan fical ku yimid fical oo fada ay kasrisan tahay waa inuusan ku imaanin shardiga lixaad ama shanaad miya adigu waxaa shardiga labada xarafee laisku idqaamaya midka dambe xarakaysan xaraf mudqame waa inuusan ka dambaynin ee labada xaraf ee laisku idqaamayo ee milaynka ah xaraf kaleoo xaraf ku idqaamo waa inuusan ka dambaynin jusas oo kale waa inuusan hayn jusas laba siinaa ah isdaba yaallaa laiskuma idqaami karo waayo siinka dambe waxaa ka dambeeyaa siin idqaaman ka idqaamkama suuroobayo labada hore waayahay waxaa kaloo sharti ah labada xaraf ee xarakaysan midka dambe xarakadiisa asal inay tahay sharti ah ee xaraka caarida waa inayan ahayn ukhsuus saabiyi oo kale ukhsuus oo saadka dambe uu reebanaa yaa abii hamsada fatxa inta laga naqliyaa saadka la saaray ukhsuus saabii buu noqday dambe xarakada uu haysto waa xarakatu naqlin xaraka caarida weeye ee xaraka asli eh maaha isla lama idqaami karayo waxaa kaloo shardi ah, labada xaraf ee milaynka ah ismiga kelimada ay ku jiraan ismi shardi maaha ay ku jiraan kelima lililxaaq u sugaa waa inay ahayn kelima xaraf lagu siyaadiye ama xuruuf lagu siyaadiye ilxaaq dartii loogu siyaadiye waa inayan ahayn xarafka wax ilxaaqinayaa labada mileen mid ha noqdo sida jalbaba oo kale ama labada mileen midaan ahayn ha lagu siyaadiyo sida haylalka uu miiaaliye weeye shuruuda iyo shuruuduu soo wado marka la helo labada mileen in laisku idqaamaa waajibee waxaa shaada ah alilasiqaa'u ficligaasi oo aan la idqaaminoo alila waxaa soo uray asiqaau waalkii riixdiisaa isbadeshay alla in la yidhaahday ahaydee loo kala fakiyey waayahay saddex afarta wasan oo fucul iyo fucal iyo fucal iyo fuculsaddex wasan wey fucul iyo fucal iyo fical saddexdaa wasan sababka aan loo idqaamin waxa weeyaan idqaamka waa min baabi tasriif buu ka mid yahay tasriifkana waxaa asal u leh ficli ismiga tasriif wuxuu ku galaa ficli inuu u ekaado saddexdan wasan awsaanta ficliga ay ka fogaadeen oo ficli sidaa wasankaa kuma yimaado fucul iyo fucal iyo fical ficli kuma yimaado mar awsaantii ficliga haddii ay ka fogaadeen asbaadaasi idqaam kuma bannaano wasanka afraad ee facalah oo muxuu ahaa dalal iyo wixii lamida ah, isna lama idqaami karo asbaada laguma idqaami karo afcaasha lagu idqaamaya sababkana waxa weeye maadaama fadxooyin iswada raacsan yihiin khafiif weeye wasanka idqaamkana lilkhifa ayaa la doonaya in la fududeeyo hee fadxa wax laga fududeeyaa male maadaama ismi ay ku sugan tahay iyo tambiih baraarujin la istusinayo idqaamka ismiga inuu farac ku yahay waayo facalkaasi ficli hadduu ahaan lahaa idqaam baa waajibi oo radda iyo wixii lamid ay idqaamayaa waajiba ismigaase fadxooyin haddii ay isu raacaan isagoo ulaai ee idqaam kuma bannaano waayahay afartaa wasan sababka ayaa loo idqaami waaye adqim ee idqim idqaam oo geli idqaamaas lugaha waxaa la yidhahda alidkhaalu fi shay shay in shay la geliyo yaa la yidhahda adkhamtul lijaama fi famil farasaa la yidhaahdaa lijaamkii ayaa waxaan geliyay faraska afkii xarafkan xarafka la dhexgeliye waxaa iltiqaam loogu magacaabay dee xarafka horaa qarsoomaya xarafka reebanoo saakinka hore ayaa qarsoomayaayo xarafka dambe ayuu ku dhex qarsoomi waxuu ku dhex jiro kale labada xarafna kan hore mudqan baa la yidhahdaa kan dambena mudqamu fiihi kan lagu dhex jiraa waa kan dambe idqim idqaamni yahowni awala milayni laba isku mida kooda hore idqaam milaynka oo muxarakayni labadaba la xarakeeye muxarakayn waa shart fii kilmatin muxarakaynka oo fii kilmatin hal kelima ku wada sugan laba sharti weeye laa ka mili sufafin sufaf iyo wixii lamid yahay idqaamin waa sharti saddexaad sufaf jamcu sufatin weeye guriga barxadiisa soke ayaa sufa la yidhaahdaa sufaf waululin ulun laha idqaamin jamcu daluulin weeye kii laylisdaa ama jilcanaa manaha idqaami waa shardi afraad weeye wa kilalin kilalnaha idqaami jamcu killatin killadana marakaneecada la yidhaahdaa shandarwada kee kilalinaha idqaami saddexdan wasanee dambe sufaf iyo dulul iyo kilal ficli bay ka fogaadeen sidaa ayaa loo idqaami waaye walababin lababnaha idqaamin oo shardigii muxuu ahaa shanada laba waxa weeyaan xabadka meesha luqunta waxaa lagu xidho meesha ay fuusho yaa labab la yidhaahdaa walaa ka jusasin jusasna ha idqaamin yacni xarafkii dambe mudqamu fiihiga ahaan lahaa ayaa waxaa ku xigaa xaraf mudqama ah. iltiqaau saakinaynaa dhici ma bannaana idqaam jusas walaa ka jusasin kii kuwii wax jaasuusaya wey jamcu jaasin walaa kakhsusabi ukhsus ku khasis abi aabbahay ku khasis oo abi hamsadeeda xarakada fadxada inta laga naqliyo saadka la saaray idqaamkuma bannaano waayo xarakada ayaa waxay tahay xaraka caarid oon asli ahayn walaa ka haylalin haylal oo kalena ha idqaamin haylal ee waa ya ayaa waxaa loo siyaadiyey lililxaaq oo milaynka ismiga kelimada ay ku jiraan ayaa kelima mulxaqo kelimo kale la haleeshiinaya idqaamkuma bannaana ilaa ilxaaqi baa la waayayahay milayni muxarakayni shardi bay ahayd kilmatinna shardi labaad bay ahayd sufaf waa inuusan noqonin shardi saddexaad dulul waa inuusan noqonin shardi afraad kilal waa inuusan noqonin shardi shanaad labab waa inuusan noqonin shardi lixaad wey jusas waa inuusan noqonin shardi toddobaad weeye kakhsus abi ukhsus abi oo kale waa inuusan noqoninoo xarakada dambe xaraka caarid waa inayan noqonin shardi toddobaad weeye sideedaad weeye sax heylal waa inuusan noqoninoo kelimada kelimo kale waa inaan la haleeshiinaynin shardi sagaalaad weeye sax weeye laba shardina wuu soo wadaa washadda waxaa shaada fii aliilin alil iyo wanaxwihi waxa la midka ah fakun fakin ayaa binaqlin bisababi naqlin loo kala fakiyo faqubila waana la aqbala waxayafku wadagin duuna xadar kadaaka naxwu tatajallaa wastatar wafkuk faki niyohowni xayiya faki wadagimama idqaam duuna xadarin cabsi la'aan kadaaka naxwu tatajallaa iyo wastatarna waa lamide halkani wuxuu ka hadlayaa laba arrimood arrinka hore waxa weeyaan shardigii tobnaad ayuu taam yeelay oo wuxuu leeyahay labada xarafee laisku idqaamayo maya shardigii tobnaad maaha shardiga tobnaad wuu soo wadaa shardina wuu ka tegay ko bay noqonayaan labada xarafee laisku idqaamayo laba ya aakhiru ficlin maadin yaalla waa inayan noqonin ficil maadi aakhirkiisa laba ya yaalla waa inayan noqonin amaa laba ya oo maadi aakhirkiisa wada yaallaa idqaamka jaa'is weeye waajib ma aha sababkana waxa weeye ee labadan midka dambe xarakadii labada ya dambe xarakadeeda waa xaraka asli oo ficliga maadifatku ku bidaysaye waasil asalnimadaa marka la eego idqaamku waa bannaan yahay xarakadan uu ku bidaysan yahay iyo fadxadani mid sii joogi doonto ma ahee ficligani amar haddii laga dhigo ama mudaaric laga dhigo xarakadii way isbedeli xaraka caardi bay dhankaa ka shabahdaan shabaha caardnimada ay shabihi darteedana inaan la idqaamin ayaa suurowdaayo xayiye iyo cayiye la yidhaahdo masaladaa halkaasuu kaga hadla waxaa kaluu ka hadlay laba arrimood oo kale oo ah tatajallaa wastata yacni ficli mudaaric bilowgiisaa laba ta lagu bilowday ficli taa'ulmasiide awalka ku watay ayaa ta lagu mudaariceeyey waayahay jumhuur waxay leeyihiin wadada musannifka u maray iyo jumhuur ayaa kala bedelaan jumhuur waxay leeyihiin ficli mudaaric oo laba ta lagu bilowday labadaa ta idqaam ayaa bannaanaanaya aalatwaqfiga kuma bana xaalatibtidaa ficliga mudaaric laftiisa hadalka haddii laga bilaabo idqaam ma bannaano amaa xaalatulwasliga idqaam ayaa bannaan waxaase shardi ah xarafka ka horeeyaa muxarak waa inuu yahay xaraf xarakaysan waa inuu ka horeeyaayo lagu reebo labada taa midda hore ama xarfulayn lagu reebi karo waa inuu ka horeeyo oo waa inay noqotaa takaadu tamayazu min alghayri tatamayazu labadii ta inta la isku idqaamo takaadu daalkeeda taada hore lagu sukuuniyo oo takaadu tamayazu la yidhaahdo ama xarfuleyn waa inuu ka horeeyaayo walaa tayamamu lkhabiia la yidhaahdo tatayamamu labadii ta inta laisku idqaamo laa laamteeda alifta iyo tadaba in lagu reebo walaa tayamamu lkhabiia la yidhaahdo amaa xaalat libtida hadalka haddii lagu bilaabanayo ficligaa mudaaric ee idqaam wax la yidhaahdaa kuma bannaana labadata mid in la xadfaa waa bannaantahay in labadaba la wada sugaana waa bannaantahay laakiin in la idqaamo ma bannaano waayo haddii la idqaamo hamsatulwasli in la soo qaatay noqoni ficli mudaaricna hamsatulwasli looma ogola jumhuur waddadaasay mariyeen musanifka waddadaa uu khilaafayo wuxuu leeyahay eh, hadalka aan lagu bilaabanayna xaalatul wasli ay tahay jumhuur siday u sheegayaan saxwi xaalatulibtida hadii ay tahay lafteeda hamsatulwasli waa loo soo qaadani kulaha labada ta inta la isku idqaamaa ficliga mudaaric hamsatulwasli loo soo qaadanayo ittajallaa tatajallaa ficligii ahaa ittajallaa in la yidhahdaa sunuun baabu hamsalwaslina waxaan ku soo barray ficli mudaarici weligii hamsatulwasli inayan gelin musanifkase inay geli buyuu wataa isla markaana wax daliil rasmi ah muuusan keenin laakiin khudariga wuxuu leeyahay ninkani luqawi weeye imaam buuna luqada ku ahaa maadaama imaam luqada uu ku ahaa dee waa la dhegaysani imaamnimadiisana waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah sixaaxuljawhari kitaabka la yidhaahdee luqada yaa wuxuu yidhi taalacday saddex kelime keliyaan ka faa'iidi jiray inta kale waana qahmi marka imaam maadaama luqada uu ku yahay warkiisa masmuuc weeyaanoo waa la dhegaysani laakiin wax daliila muusan keenin jumhuurna wuu khilaafsan quraadii inay hamsatulwasl u soo qaataan maya taas waa laisla ogol yahay ha ee hamsatulwasli ficliga mudaaricin loo soo qaato weeye taasaa marka taasuusan daliil u keenin waa kaa saddexaad uu ka hadlay waxa weeye ficli cayntiisu ay ta ahaydaa iftacala loo bineeyey sida satara iyo qatala iyo wixii lamida iftacala loo bineeyey isku xigaya labadaa ta ayaa bannaan oo ta'da hore farxadeeda inta la naqliyo in fa'da la saaro hamsatulwasrigiila laga kaaftoomo iyo in la kala fakiyo istatara uu iska ahaado labadaba bannaatay istatara haddii la idqaamayo labada ta tan hore farxadeedaa la naqlini siinta sukuunsan ayaa la saaray hamsatulwasrigana waa laga kaaftoomi satara buu noqoni yasatirbu mudaaricana ku imaan waayahay satara marka la yidhaahdo facala yuushabihi ficligii caynta tadciifkiisa lagu ziyaadiye ayuu u ekaanay laakiin mudaarica ka suuci oo mudaarica ficliga caynta tadciifkii lagu ziyaadiye dee xarfumudaaricada la godi lahaa doola akhirkana waa la kasrin lahaa ama ficliga satara ee istatara ka yimi xarfulmudaaricada way fadxisaanaya yasatiru baa lagu keeni waka intaas ka waxayiya wafku faki niyohowni xayiya faki wadahim dagama ayuu iftacala u bineeyey id tahamabay noqotay shalay waxaan soo marnay daal hadduu awalka yaalla taa uu iftacala daal in loo bedelaya laiskuna idqaamiyo id daqama sidaas u wakeenay waddaqima ma idqaam duuna xadarin cabsi la'aan kadaaka kaa waxaa lamidoo la idqaamayaa naxwu tatajallaa iyo wasta tarara waa la idqaami wma bitaa'irin tudi qad yukhtasar fiihi calaa takatabayanu lcibar wama ladii shaygii ubtudia lagu bilowday bitaa'ayni laba ta lagu bilowday qad yukhtasaru in la gaabsadaa suurowdaa fiihi ka calaa taa inta in loogu gaabsado katabayanulcibaru weeye yacni wuxuu leeyahay ficli mudaaric ayaa laba ta ku bilowday ficliga maadigiisoo ta watay ayaa ta lagu mudaariciyey laba ta laba dariiqaa ku bannaa hal dariiqa waa annagii soo sheegna waa la idqaami kara waa kii lahaa dariiq labaad waxa weeyaan oo bannaan labadaa ta in la wada sugo oo tatanazalu iyo tatakallamu in la yidhaahdo dariiq saddexaad waxa weeyaan labada taa mid in la xadfo tee la xadfaya mukhtalaf qolo xarfu mudaaracada la xadfi bay qolana taadii ficliga horay ugu sii watay taaduu sii watay in la xadfayaa badan oo tanazalulmalaa'ikatu tanazala buu ficliga maaddigii ahaa yatanazalu tatanazalu labadii taa mid xadaf tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu tabayanu lcimaru sidaa in la yidhaahdaa suuroobi karta warka wama ladii shaygii ubtudia lagu bilowday bitaa'ayni laba ta' lagu bilowday qad yuqtasaru in la gaabsadaa suurowdaa fiihi kaa calaa taa'in ta in loogu gaabsado wadalika katabayanu way caddaane alcibaru cibrooyinkii ayaa caddaanay oo asalka tatabayanu wafuka xayu mudgamun fiihi sakan likownihi bimudmarina fiqtaran nahu xalaltu maa xalaltahu wa fii jasmin washibhi ljasmi takhyiirun qufii wafuka fakini yahowni xayu meel mudgamun fiihi mid dhexdiisa lagu idqaaman yahay sakana uu reebna likownihi ahaanshihii ayuu la reebna iqtarana mid la xiriirsaday uu yahay bimudbarin rafci damiiru rafcu la xiriirsaday naxwu xalaltu baa xalaltahu weeye wa takhyiirun doorqaadasha qufiya la raaciyey fii jasmin jasme iyo wa shibhin jasmin jasme wax shabho halkana shardigii kow iyo tobnaad ayuu ka hadlayaa musanifka shardiga waxa weeye labada xaraf ee mileenkaee muxarakeenkaa ah, kan dambe caarid waa inaan loo ficli laamtiisa iyo cayntiisa ay isku jinsi ahaayeen oo in laisku idqaamo ay ahaan lahayd damiiru rafca mutaxarigay ku dabadejisa damiiru rafca waxaa la yaqaanaa xarafka ficliga ugu dambe la sukuunini waayahay maadaama xarafka ficliga u dambeeya la sukuuninayo dee muxuu ahaa xarafka la sukuuninaya labadii milen kan u dambe kan dambe garo idqaamkana kan horaa la sukuunin lahaa iltiqaau saakinayn ayaadhici laazim waxa ah in la kala fakiyo oo xarafka hore la xarakeeyo kan dambena la sukuuniyaa waajiba miaal xalla damiiru rafca mutaxari ku dabadheji xalaltu baad leedahay isagoo idqaamintaa kuma dabadhejin karti taa xagga u tug masale ka hadli waxa weeyaan ficli mudaaric isla markaana mudaacafo laamtiisa iyo cayntiisa isku jinsi tahay jaazim haddii aad geliso jaazim haddaadan gelinin waa idqaaman yahay waa laazim ee jaazim haddii aad geliso ficliga mudaarice cayntiisa iyo laamtiisa isku jinsi yihiin bishardi caynta iyo laamta isku jinsi noqonaya laba ya waa inaya laba ya haddii ay noqdaan idqaamma bannaanaanaya ee laba ya haddayan noqonin caynta iyo laamtana isku jinsi ay yihiin idqaam baa waajib ahaa haddaba haddii aad jaazim geliso jaazimka labada milan ka dambuu reebayaa ee garo laba ariiqaa kuu bannaan intaad kala fakiso kan dambe reeb waa bannaan tahay kan hore laftiisa intaas kuuniso isku idqaam idqaam laftiina kan dambe u xarakee taana waa bannaan tahay laba waj weye amarkana waa la mid in la kala fakiyo waa madhabulxijaaziyiin qur-aankana sida ugu badan yahay oo qur-aanku ku badan yahay idqaamku waa yaryahay waa ku yimaadaan laakiin idqaamku waa ku yaryahay fakibuu ku badan yahay walaa tamnun tastakir la yidhaahdo yahay man yartadid minkum can diinihi waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana sidaa in loo fakiyaa badan in la idqaamo lafteeda ku soo arooray qur-aanka waman yushaaqi llaha way soo aroortay laakiin idqaamkaa badan amarkana waa la wafuka fakinii howne xayu meel mudqamun fiihi dhexdiisa kii lagu idqaamnaa labada xaraf midka dambe wey wafuka faki xayu meel mudqamun fiihi dhexdiisa mid lagu idqaamsan yahay sakana uu reebo likownihi ahaanshihii ayuu la reebay iqtarana mid la xiriirsaday uu yahay bimudmari rafci damiiru rafcu la xiriirsaday naxwu xalaltu waxaan degay maa makaankii xalaltahu adigu aad degtaan aniguna degay ama xalaltu waxaan furay maa kii xalaltahu adiga aad furtaan furay xalada macaanideeda ayay ka mid wa fii jasmin wa takhyiirun doorqaadasha ayaa qufiya la raaciyey fii jasmin mudaaric jasmisan iyo wa shibhiljasmi jasme shibhigii amarku u jeedaaye wafaku afcil fi tacaajub iltuzib waltuzib alidghaamu ayda fi halum wafaku afcil afcil fakinteeda fi tacajubi tacaajub dhexdii lagu fakiyaa ultuziba waa la laazimo waltuzima waxaa la laazimay alidghaamu idhaam ayaa la laazimay aydan noqode fi halumma halumana idhaam ayaa loo laazimay halkanna wuxuu ka hadlayaa laba kelimo oo midna in la fakiyo ay waajib tahay midna in la idhaamo ay waajib tahay halumma oo ismulficlu amar qaar ay ku wadaan qaarna ay leeyihiin ficlu amar weeyo annagii qadriga ku soo marraye idqaam ayaa waajiba oo halumma iyo halummu iyo halumma in la yidhaahdaa waajiba ficli haddii lagu wado damiiru rafca mutaxariga waa haddii aan lagu dabadhejin amaa damiiru rafca mutaxariga haddii lagu dabadhejiyo dee naxwu xalatu oo kaleu noqonayaayo halmubna ayuu noqoni waayahay ismu ficlu amar haddii uu yahayna dee wax damiiroo ku dabadhegayaba male idqaamka ayaa waajib taa waa mid ficliga cayntiisa iyo laamtiisa ay isku mid noqdeene idqaamka uu waajibayo waxaa shardi ah ficlu tacajub waa inuusan ahayn ama ficlu tacajub faki baa waajiba axbib ah. baad leh wa axbib ilayna an yakuuna eh, almuqadama in la yidhaahdaa waajib oo la kala fakiya idqaamna kuma bannaano wafaku afcil fakintii fi tacajubi tacajub dhexdii lagu fakiyaa ultuzima waa la laazimay waltuzima waxaa la laazimay alidqaamu idqaam ayaa la laazimay aydan noqoday fii haluma dhexdeeda ayaa loo laazimay wma bijamcihi cuniitu qad kamal nadman cla juli lmuhimaati ishtamal axsa min alkafiyati alkhulaasa kama qtadaa ginan bila khasaasa faaxmad llaha musaliyan cla muxamadin khayri nabiyin ursila waalihi lguri lkiraami albarara wasaxbihi lmuntahabiina alkhiyara wamaa shaygii cuniitu anuu qastay bijamcihi uruurintii qad kamala wuu dhammaystirmay nadman xal uu nadmi yahay nadmiga oo ishtamala jamciyey calaa julli lmuhimaati muhimaadka intooda waaweyn jamciyey axsaab wuxuu koobay minalkaafiyati kaafiyada xaggeeda wuxuu ka koobay alkhulaasata inta khaaliska ah kamaqtadaa sida uu keenay kamaqtadaa sida uu laasimsaday hinan kaaftoomid kaaftoomidda oo bilaa khasaasatin gaaja la'aanteeda ah fa axmadullaah allaan ku mahadini musalliyan xaalaan ahay mid ku sallinaya calaa muxamadin muxamed ayaan ku sallini khayri nabiyi nabikii ugu khayr badnaa ayaan ku sallini nabigoo ursila la diray waalihi aalkiina waan ku sallini aalkii alwurri wejiga caddaaya alkiraami karaamada lahaa ee albararati baariyaasha aha wasaxbihi asxaabtiisana waan ku sallini asxaabtii almuntakhabiina la doortay oo alkhiyaarati doorka aha wamaa shaygii cuniitu aan u qastay wamaa nadmigii cuniitu aan ama wamaa lafdigii cuniitu anuu qastay bijamcihi kulmintiisa anuu qastay inaan isu keeno qadkamala uniitu afcaal shanna laga tiriyo toddobana la gaarsiiyo qaarna ay ka sii badiyaan isla markaa lafdigooda majhuul loo bineeyo macnahoodana musame uu yahay oo marfuuca daba yaalla faacil uu yahay ayay ka mid tahay cuniitudaas bimacnaa ihtama oo haddii ay la macno tahay bimacnaa qasada ka ficliga musamma weeye majhuul ahaanna waa u xarakaysan yahay sida fabuhita ladi kafara iyo junna iyo qolyahaasu la mid yahay wamaa bijamcihi jamcidaasaa waxoogaa musanifka lagu bushinayaayo jamciga waxaa la yidhahdaa wuxuusan isaga lahayn aqwaal culamo ay leedahay iyo nuxaad inuu ururiyey qaar asaga uu inuu ku darsaday horay buu usoo sheegay oo muxuu aha waxyaaba badan مواضع سيو يسون نسبيا جري وليس عندي لازما إدغالها في النظم والنثر صحيح مثبت عليه محوها أما يبو عن الفاعل تسمية دا يوحى صدر سيالها marka culamo waxaydan ururiyadaasi intaasaa lagu bushinaya waxaa laleeya maye tawaaduc lagu yeelayaayo dee intayda wax yaray ahayd intii uu nuxaadan ururiyey ama maaha intaydi intii nuxaadan isku soo daray wamaa shayga cuniitu anuu qastay bijamcihi ururintii jamcintii qad kabala wuu dhammaystirmay nadman xaal uu nadmi yahay nadmigoo ishtamala shamliyoo jamciyey calaa julilmuhimmaati muhimmaadka intooda waaweyn ayuu jamciyey axsaa ficil maadi weeyafcalu tafdiil laa yajuus axsaa wuxuu koobay min alkaafiyati min macaani alkaafiyati kaafiyada macaanideeda kitaab musanifka uu lahay oo naxwe iyo sarfi ahay oo kaafiya la yidhaahdaa jirayo saddex kunoo bayduu dhowdhowe laba kun meelhaasukaauu khulaaseeyey waxaa la yidhaahdaa alkaafiyatu shaafiy u bixiye ka waagii hore waxaa ka horreeya isaga ibnuxaajim in la yidhaahdo kitaab wuxuu lahaa kaafiye la yidhaahdo muxuu aha naxwo ah shaafiye la yidhahdo sarfina wuu lahaa labadiiba intuu labadii magac isku daru alkaafiyatu shaafiya u bixiyu labadiiba ku jamciyeesdabada ka baray axsaa koobay min alkaafiyati kaafiyada xaggeeda alkhulaasata inta khaaliska ayuu ka koobay kama qtadaa sida uu u laasimsaday ama kama qtadaa sida uu u qaatay hinan qadar lagu kaaftoomo ayuu qaatay bilaa khasaasatin gaajo la'aanteeda lagu kaaftoomo yacnii inaad ku kaaftoomi gaajo dambena ayaan kuu qabanaynin naxwe iyo sarfi sida uu qaatay wey maada waa masdariya faxmadullaha allan ku mahadin faada mar hadduu ilaah sidaa iigu kamilay nadmigii axmadullaha allan ku musalliyan xaalaan ahay mid ku sallinaya calaa muxamadin nabiyullahi muxamed ayaan ku sallina calayhi salaatu wasalaam khayri nabiyin badel weeyaan waayo muxamed macrifuu ahaa khayrna waa nakira khayri nabiyin nabi axadka ugu khayr badan ayaan ku sallini nabiga ursila la diray wa aalihi aalkiina waan ku sallini aalka muminiintaoo dhan loo jeedo aalkii algurri sharafta lahaa qiimaha lahaa ama algurri wejiga ka cadda akarkana waxaa la yidhaahdaa faraska weji cad ficlun linaxwi axmarin waxamra waa annagii soo faraska wejiga cad ayaa akharbu la yidhahda faraskaasi fardaha kale waa laga jecla wuuna ka sharaf badnaa marka tashbiih weeyaan mxuu ahaa tashbiih baliiqi wey ama ma ahee urida wuxuu soo qaadanayaa xadiidkii antum quran mm, muxajidiintii ayuu ka soo qaatayo alguru wejiga cadaayo mawaadicda weysada ayaa qiyaamada iftiimi alkiraami ee wan wanaagsanaa albararati baariyaasha icaalkii weeyaan wafaclathu ficaalun lahuma waqalla fii maa caynuhu lya minhuma wfacalun ayضa lahu ficaalu maa lam yakun fi laamihi ictilaalu aw yakun mudcafan wamilu facali dutaa ficlu maca fuclin faqbali wfii faciilin waay wfii faciilin wasfa faacilin waran kariimin kiraam waalihi aalkiisii alguri wejiga caddaa alkiraami ee karaamada lahaa albararati baariyaasha ahaa jamcu baarin weeye facalatun lagu jamciyaa washaaca naxwu kaamilin wa kamala جمعية وشعنه كامل وكمله وصحبه أصحابتي سأيان قسلين أصحابتي المنتخبين لدورتي نبي قال لصاحبتي سأيان لو دورتي عليه الصلاة والسلام مناسب بينك وهايا alkhiyarati doorkaba ahaa masderka ayuu ka cabiray in la doortaabay munaasib ku ahayn wa alkhiyarati ayagaaba door ahaa buu leeyahay waa runtii والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيك شيخنا الله بركيه إن شاء الله تعالى dhammaanteennana dembigeenna alla ha dhaafo culamaa lmuslimiin jamiican qadiima wa xadiia ilaahay dembigooda ha dhaafo dacwaadkeennana allah aqbalo waraaadii ay uga tageen ummadana ummadana allah ku anfaco ayagana sadaqaad jaariyo weligeed dhammaanayna allah oga dhigo insha allahu tacaala annagana ilaahay ha noo naxariiso dembigeennana allah ha dhaafo cilmigana mid lagu intifaacay allah ka خالصا لوجه الله الله كدغ وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بل هنغا دبا نفط نغا